labada wax kala iibsanaysa qabla اftiraaqihima intayna kala tegin biabdaanihimaa jirarkooda ay ku kala tegin in khiyaar uu qof walba u dhacaa oo uu leeyahay ayuu baabkan u baab yahay wujuubkaas macnaheeda waxaa weeyaan in khiyaar la siiyo ayaa waajib u ah oo qofka kale waajib ku noqonaysa qofkan inuu khiyaar siiyo taas weeyaan marka labada qof inta ay wada joogaan oy meesha wada fadhiyaanoo jirkooda u wada jooga qof walba qofka kale wuxuu ku leeyahay khiyaaru lfasqi inuu ka baxa caqdigaas beyca inuu ka baxa ayuu khiyaar u leeyahay xadiidka afar kun afar boqol iyo saddex iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa xasana cafwan qaala alimaamu nasai alay ramat abarna qutayb bna saciid ibnu jamiil ibn ariif albaqlani waaiqatu habt qaala ambana leyt ibn sacd wa imaamu ahli misra waaiqatu faqiih can ibnu cajlaan maxamed ibnu cajlaan waxaa weya waa saduuq can camr ibnu shucayb ibnu muxamed ibnu cabdilaahi ibnu camr ibnu caasi waa saduuq can abiihi abihiis oo shucayb ibnu muxamed ibnu cabdilaahi ibnu camr caasi ah isna waa saduuq can jaddihi awowgii oo jaddu abihi weeyaan camr aabihii awowgii weeyaan oo ah cabdullahi bn camr caasi radia allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sala allahu calayhi waali slm qaal nabigeena wuxuu yidhi almutabaayicaan labada wax kala iibsanayso bilkhiyaari ikhtiyaar ayay leeyihiin maa lam yatafaraqa intayna kali tegin ka hore ilaa an yakuuna inuu ahaado safqata khiyaarin ballan amaba dhicitaan khiyaar ku beegan safqada waa gacanka ridwa safqada waa gacanka rid saas weeyaan ilaa an yakuuna inuu ahaado safqata khiyaarin gacanka rid ku dhisan ikhtiyaar iyo doorasho walaa yaxilu mana banaano lahu qofka uma banaano wax iibsani an yufaariqa inuu faaruqo saaxibahu saaxiibkiisa khashyata an yastaqiilahu inuu beyci inuu ka baxa ama inuu ka noqdo inuu ka dalbado baqiduu ka baqaa darteed inuu faaruqo isaga tago sida cabdillaahi bin cumar samayn jiray aan soo marnay xali lama ogola ayuu xadiidka leeyahay weeyaan marka eh, labada marka wa kala iibsanaysa khiyaar bay kusuga intayna kala tegin safqata khiyaar gacanka turka waxyaabaha eh, beeca eh, khaasatan xoolaha iyo waxyaabahan la jimleeyo waxyaabaha soomaalida ay ku dhaqmaan waxaa ka mid ah carabtana waa lamidi in dadka ay wada taagan yihiin laakiin gacan lagu wada hadlo far mar laaba iyo mar laba laaba iyo mar si muxuu ahaa si loo riixo meel suu loo riixo iyo ariiqo noocaas yaa wax ka yaqaana hawshaa idayd odayaasha hore waxma ka taqaanaan haye sheekh waxaa ma sharci kartaa sheekh shere iragiinaan odayaasha gacanta geli laba faroodu saa u laaba haye intaas intaas soo hore iyo intaas soo damba ku gadata haye <laughs> gacanta laga turay qashwa marka marka hadda kaba soo qaad arahu ha waan gartay ha boqol ha kaba soo qaad haduu yihaha saas gacmaha afar u furo afartan oo kale wa ama afar boqoloo kun oo kale laba jeer hadduu marka yihah san iyo san waa afar boqol iyo afartan dadkii marka meesha la taagnaa cid fahmayso haba yaraatama la ayagon hoos kadib hal marunbaa laga ridi waa lagu kala tegi bila waa kaas safqada taas wa gacanka rid wa waaya hadda so de hawsha ayada ma taallo oo baab kale ayaa hadda socda baab kale ayaa hadda socda weyaan xalya waxaa iga dhaca bahalkaanoo marka casharkii inaan kusoo celina maanta an ku ah, wixii aan xalay ku feera beelnood ogeydeen maanta shan sacan usoo fariisanoon dib ugu celiya cashirka halkan xamba oo dhul ku dhacay baa dhibkaas keena ya sheekh <laughs> keligiis baa fadhiiyo qof kaloo joogba hay xajiroor ma joogta maanta maasha allah baarak fiikum marka alcumuum waa moog taxadardarrada waxaas ay keenaysaa taxadardarri waxay keeni inaad shaqo hore aad u qabata dib ugu noqoto marka xalay ma taxadirin hadda waa inaad taxadirin waa yahay adinka laftarkiina markuu bahal dhacod aragtaan inaad sheegtaan wa waahay marka walaa yaxilu ma banaan lahu isaga an yufaariqa inuu faaruqo saaxiibo saaxiibkiisa khashyata an yastaqiilahu inuu beeca inuu ka baxa inuu ka dalbado baqiduu ka baqaa qof inuu kaga cararo lama ogolo haddii qofka uu dan leeyahay oo muxuu ahaa iska taga markiiba marki dhib ma lahan eh, haddii mararka qaar waxaa dhacayso qofka in qabni lagu dhufto oo qiimihii qiimo aad u jaban kadibna qofka u baxsada markaasoo kale koleyba laga yaabaa in ay hawsha ay eh, xooga nahyigan uu ku dhici doono insha allah tabaraka watacaala baab amaba reebitaanka la reebidha baab dhagar la dhagra fi lbeyci beyca gudihiisa ama khiyaano la sameeyo ayuu baabkan u baab yahay oo dadka qaar waa la khiyaamaa qaarna waxba khiyaamaan dadka waa dadna waa la derderaan qaarna waxba derderaan marka khadiicadaas cidda la khiyaana iyadu wax khiyaamayso labadaba ayuu baabkan u baab yahay wuxuu ku arooray beyc markii laga hadlaa xadiid afar afar boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala imam bn sacd mtl abarna qutay bn saciid ibn jabiil min ariif albaqlani can malik ibn anas md alhijra can cabdillahi bn dinar waaiqa can ibni cumar radi allahu taca anhuma wa rubaaci xadiidka ana rajula ninbaa dakara wuxuu u sheegay lirasuuli wuxuu sheegay sal l slm anahu isaga yukhdacu in lagu dhakro oo lagu khiyaamo fi lbeyci beyca saasuu nabigan u sheegtay alayh slat slam faqaala lahu wuxuu ku yihi rasul rsulka wuxuu yihi sal slm idaa bicta haddii aad wax soo gadanaysa ama aad gadaysa ood bee marba gasho faqul waxaad tidhahdaa laa khilaaba laa khilaaba war iskhiyaanid ma jirtooy war isdardar ma jiro ma jirooy iska ilaaliyo saasuu dhahayaa war yaan laiskhiyaamineey war yaan laiskhiyaamineey saas dhaha nabiga amarkaasuu bixi alayh slat slam inuu saas dhaha ayuu amray kow fa kaana rajulu ninka asaga wuxuu ahaa idaa baaca hadduu muxuu aha wax beeciyo yaquulu wuxuu dhihi jiri laa khilaabata war isdhagar iyo iskhiyaanitaan ma jirtoy yaan isdhaklinay yaan iskhiyaaninay saasuu dhihi jiray kuwa qaar haddii ay saas ogaadaan kuwa hadda muxuu ahaa imaanlaawayaalka qaarkood oo ninkaan in la dhakli inuu yahay isagaa ibshaan ka soo dhigaraanba laakiin dadkaas dad ahlu iimaan aho saxaabada nabigeena calayhi sala slam iyo dad akhyaar ah oo runtii ay taabanaysa ay taabanaysa waxay ahaayeen war la iskhiyaamin oo khiyaanadaas dhibka ay leedahay dareensanay ahaayeen waxaa liiga sheekaynaya maalin dhaweyta nin culimada waaweyn oo reer gaariso ka mid ah oo macaahidan sharciga ahoo gaarisa ku yeela macalinka ahan jiray oo haddaba ka ah oo waa ah waxaa weeyaan markii imtixaanka eh, ardayda ay u fadhiistaan waa taqaana ardayda qaara faraha iyo indhahaba ay cuncunanayaan oo muxuu ah, waxba aan soo diyaarinin qaarna waxaa weeyaan maalintii ay galaas koobaad ka soo bilaabeen ee waxay la qabsadeen inay wax khiyaamaan khiyaaradii marka galaaska labaadu la mari ilaa secondarigu kaga bixi ilaa jaamacadu la gaari indhahayga waxaan ka qaaday nin arday ah oo ardayda aan jaamacadkan kenyan macalimiinta ugaha ka mid ah oo gacantiisaan kitaab dhan ku qoray hal gacan bidax been ismid waaqan gacantii o dhan wuu buuxiyey waxaana gacantiis weynin badana ani marka gacantii ma arkin waxaan arkay gacantii oo inta ninka inta la qabtay kadibna la sawarayoo combyuutarkii la geliyey ashirki meel alle meesha adkeedoo dhan gacantaanay ku qoranta ninka isaga marka meesha kama bilaabin la socda ninkaas khiyaanada wuxuu ka soo bilaabay sida dhabta ah waa hoosuu ka soo bilaabay bash waa la soo kortay tactigiisa iyo khibraddiisa way soo korortay way soo socotay way soo halkaas ay la soo gaartay marka sheekha wuu yaqaana rag noocaas way jiraan illaa hadda way jiraan illaa hadda way jiraan jaamacaddan ku arki jirna nin master u fadhiyo oo muxuu isku daya inuu wax khiyaamo inuu waisho wa iriy marka sheeka culamadaas ka mid ah wuuu dhihi markaasaan maqlay oo lii sheegay markii ardayda ay fasal ku fariistaan oo waxaa weeyaan ay inay imtixaanka qoran ay bilaabaan macalimiinta waad aragteen oo kor taagan yihin saasaa loo eegayo laba iyo saddex iskugu tegayo qofkii xataa dhan saa u eego waa markiiba oo lagu boodiyo xaaladda waad aragteen isaga xagga albaabka iska istaagi markaasuu dhihi waryaada watadakaruu tadakaruu imtixaan alaakhira tadakaro imtixaan aakhira halkaasu taagnaani war imtixaanka aakhira xasuusta intaasu dhi wa kale maba dhahaya wax kale uu sheega ma lahan qofki iimaan yar uu ku jiro marka iimaan yar walow yarha noqde ha ka yaabin ma egayo muxuu ina khiyaano samay markuu kastoo aamusnaada wuxuu leey war tadakaruu qof uu waardiyada laba arka ku yeer marka marka waxaa weye ninkaas wuxuu la hadlay dad akhyaar moogta laa khilaaba u yidhi marka war ya isdhagar ma jir yaan liiskhiyaamin qofka ahlu iimaanka waa dhibi marka ya sheekh a a a a oo kitaabka dhulku u yeel xasbuna allah nicma alwakiil kaas waa adduun ku dhintay intuusan aakhiro gaarin xadiidka afka afar boqol iyo شhan iyo sideetanaad waa xadيث صحيixa qala الimaم النسي عليه رحمة أخبرna يوسف بن حماad المصري wa ثiقة qala xadaثna cبدالأعلى بن cبدالأعلى السامي wa ثiقة عن سعيد بن أبي cروبة عن qتاadة عن أنس بن مالك أنa رaجuلا nin baa kaana wuxuu ahaaday fيi cuqdatihi guntintaankiisa soo saa idinma qorno cuqdatihi oo xagga gunadka u gunta mxuu ah beeca ضacفun uu ku sugnaa hy kaana wuxuu ahaaday ninka asaga ana rajula nin oo kaana ahaaday fii ganacsado ayuu ahaa oo dadka kula dhaqma xagga beyca wa ana ahlahu reerkiisa atawa nebiya nabiga ay reerkiisa u yimaadeen dadkiisii fa waxay yidhahdeen yaa nebiy allahi nabiga allow ixjur calayhi war ninkan shar ha la sharo oo xijri ha lagu sameeya muxuu ahaa tasarufkiisa ha la joojiyo inuusan wax iibin karin waxna soo iibsan karin arrinka ayada ha la saaro oo xijri ha lagu sameeyo saasay ka dalbadeen lianna waxaa laga yaaba waa la khiyaami maanta boqol shin loola tegi markaasaa neef ari ayuu kusoo iibsana boqol shilin neefka arigana wuxuu joogaa labaatan shil waa la dhici ama neef ariga suuqa geysani markuu geysta neefka arig boqoluu joogaa labaatan lasoo siini daa'iman isagoo dhacan oo muxuu ahaa eh, khasaarsan ayuu imaani reerka waxay nab ninkan waa la khiyaama mar waxaad yeeli eh, muxuu ahaa jooji oo inuu muxuu ahaa tasarufkiisa xir maxjuur caleyh ka dhig hab dhaqankiisa ganacsi hala joojiyo oo ganacsigaan loo ogolaanin fadacaahu nabiyulahi nabiga la u yeeray sal slm fanahaahu marka arrinka wuxuu yihi waxaad yeeli adiga de waa lagu khiyaamiye waxaan waxaad awoodi karta maahane ka joog oo ka reebay faqala wuxuu ya nabilah nabiga allow inii aniga laa asbiru can ilbeyc ganacsi maba ka sabri karaba inaan ganacsi ku jiro mooyane maba ii baxaysaba <laughs> subxaan allah waa imtixaamany qaala wuxuu yidhi idaa bicta haddii aad muxuu ah wax gaddo ood ganacsato faqul waxaad tirahda laa khilaabata yan lisqiyaamin hadalkaas ku dhawaaq ayuu nabigeena ku yihi salى اllahu alayhi waalihi wasalam marka eh, khadiicada marka lama ogolo waa khatar halis weeyaan waman yaglul yaati bima ala ywm اqiyaama baab muafalau almuxafalatu baabu اlmuxafalati neefka la gaaxiyey ayuu baabkan u baabya gaaxin maxay ta gaaxin waxaa weeyaan neefka ariga ah ama neefka geela ah hasha amaba eh, neefka looda ah oo irmaanka ah oo caanaha lah ayaan maanta la lisaynin oona caano laga lisaynin oo berri sidoo kale beri dam saddex maalmood ayaa loo kaadini oo naaskiisa gacan la taabsiinayn hadduu canug leeya canuga laga celinaya kadibna caanihii naasi ay ka buuxsamayaan xandhadii dhan way weynaanaysaa intaasay la qofka arka marka wuxuu leeyahay allahu akbar oo neefkan caano badana neefkaas marka noocaasa oo suuqa la keenay oo la kala iibsaday xukunkiis muxuu noqonayaa ila neefka irmaanka ah oo weliba caanaha badan lah oo naaski muxuu ah andhadiisa intaa la eg tahay iyo neefka guran isku qiimo ma joogo qofkii khaasatan u raba muxuu ahaa dhaqaale iyo lis iyo wax u raba isku qiimo ma joogaan markuu kan boqol shilin joogo kan waxaa laga yaaba inuu joogo boqol iyo konton marka qofkaas caanahaas dartood ayaa laga yaabaa inuu konton shilin ugu daray haddii marka xaalad saas ku socoto oo muxuu ahaa candhadii ay saas ay ahaan lahayd oonan la soo gaaxinin dhib ma lahaateen laakiin waa la soo gaaxiyey xukunkeeda muxuu noqonayaa baabu lmuxafalati neefka la soo gaaxiyey ayuu baabkan u baabiyey xukunkiisa iyo wuxuu noqoni xadiidka afkun afar oo la kala iibsaday xadiidka afkun afar boqol iyo lixii sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nasi alay abarna asxaab ibrahim alxandali qaala anbana cabdirazaq ibn haman qala xadaثna mcmr بn rashid اأزdi can yaحya بn abi kaثiir qala xadaثanii abu kaثiir abu kaثiira suxayme weyaan alacma magaciisa waxaa lagu sheegay yaزiid ibn cabdiraحmaan magacyo kalena lagu shegay waa iqa anahu abu kaثiir samica abaa hurayrata ayuu ka maqlay cabdiرaxmaan skhr dowsi radia اllahu taala qul isagoo le qaala rasuulka wuxuu yihi sal slm idaa baaca hadduu iibiyo axaduku midkiin ashaata neef ari hadduu iibiyo aw amaba alaqxata amaba alliqxata labadaba dhib ma lahan bifatxi allaam maca tashdiid waa kasri allaam maca tashdiid alliqxa iyo allaqxa neefka irmaanka ah oo caanaha lah falaa yuxafilha yuusan gaaxinin oo caanaha yuusan ku reebin saas weeyaan nabigeenna wuu diiday calayhi salaatu wasalaam haddii marba neefka ariga ah inaad gadda ay noqoto idaa baaca axadukum shaata alliqxa aw allaqxa ee irmaanka ah neefka ariga ah falaa yuxafilha yuusan eh, caanaha u daynin uusan waxaa weeyaan gaaxinin saas ayuu nabigeenna amar ku bixi sala allahu calayhi waali wasalam waayahay marka neefka markaad suuq u wada caadi iska soomaal oo caanihii ka dhamayso kadibna inta la sii wada soo loo sii waday intay suuq joogtay haddii caano ay galaan ishkaal ma lahan laakiin suuqa awgiis waxaa la mid a ah ayadna waxyaabaha ay sameeyaan oo neefka ariga marka suuqa loo soo wada dhowr maalmood ka hor waxay siiyaan cusba cusbaa loo dhigaa cusbaa la siini marka cusba laga dharjiyo biyana waa la siini badan neefkii marka waxaa weeyaan wuxuu u muuqanayaa neef aad u buuran markii aad soo gadato ood muxuu aha suuq ka soo gadato ood gowracdana waxba kama jira <laughs> waa iska hayaan falis taa iyadana oo lamid lama ogola neefka sida siduu yahay unbaa suuq lagu keeni gaajona looma dilaayo oo lama dhahayo suuqaa la geynaya lama ogola in biyihiis iyo cunadiis waa iska cunaya caadi laakiin in suuqaas halkaas maalmood labada maalmood lagu buuriye lama ogola maxaa kaloo lamid mataqaanaan oo ka daran weliba digaagga oo kale digaag waad aragteen digaag markii lasoo gowraca kadib horta horaanba bil ayuu intaa kula ekaana kiila ku gaaraya sida uun cunno loo siini oo un muxuu ahaa fitamiinne iyo wax lasugu dardari haddaad mararka qaar waaa laga ya dawoodin xataa in lagu dar waa suuragal sida cuno loo siini markii aad afartan iyo shan maalmood ama bil jooga ayaa lasoo gowrici markii lasoo gowraca oo lasoo qaado ayaa kadib cirbad loo qaadani mushkilad taas waa neefkii oo muxuu haragga laga bixiyey eh, digaaggii oo caadi oo diyaar hilib ah ayaa cirbad lagu dhufani dhag dhag afar dhinaca cirbad lagu dhufani fufuuf neefkii marka la ekaa halka kiilo ahaa wuxuu noqonayaa kiilo iyo bar ama kiilo iyo saddex boqoloo gram ama kiilo iyo afar boqoloo gram saasuu noqonaya waa buuranaya fuufmaya marka arrinka isaga ah waxaa way khatar waana xaaraan oo khadiico iyo khiyaano ayaa ku jira iyo tadliis sidoo kalena waxaa wey qatlu nafsi inaad noqdaa laga yaaba cuduradan hadda khatarta oo meel lala aada in badanoo ka mid a ah, waxyaaba keenay arrintaa ka mid tahay bacramintaas oo weliba mawaadda lagu bacraminana mararka qaarna ay sun yihiin laga yaabo iyo waxyaaba maxua bini aadanka aan u ronayn caafimaadkiisa marka qofkaas laba dembi ayuu geli tan koowaad dadkaas u dhibaateey caafimaadkooda u dhibaateeyey oo laga yaaba qaarna ay mxuu xanuuno khatar ugu dhacaan ama u dhintaan sidoo kale waxaa weeyaan eh, khiyaanada caadiga uu sameeyey labada dembiba wuu galayaa marka waa khatar baabu nahyi rabadiiska raba yuu baabkan u baab marka waa xaaraan kasabka lagu kasbado arrinta ayada ah. oo saa lagu kasbado waa xaaraan digaagga noocaas oo markii lasoo gowraca kadib erbadda lagu taabana oo lagu buurina oo kadibna kiila kiilihii waxay ku kordhaan waa xaaraan kasabka laga kasbadayna waa kasab xaaraan ah oo soo dhaco kale weyaan dhibka u geystana gooni ahaan baa qofka loo xisaaba inuu ilah iska cafiy baab kale waayahay baabu nahri bidlskraab ayuu baabkan u baab cani lmusaraati neefka la soo gaaxiyey wa huwa gaaxintana an yarbita waa inuu duuba oo xira akhlaafa naaqati hasha candhadeeda iyo naasaheeda aw shaat ama neefka ariga ah lo lama sheegin mujadan waa la midun oo watutraka laga tago oo laga daayo min alxalbi lisid iyo maalitaan yowmeyn laba maalmood iwa alaan saddex xataa yajtamica ilaa uusoo uruurlaha iyada labanun caana oo candhadii caano ay bud ka soo dhahaan neefka xataa mararka qaar inuu socon waaya ayuu ku siganaya kow sa ayaa la yidhahdaa oo fa kadibna uu ku kordhiya mushtariha qofka iibsana fii qiimatihaa qiimadii iyo dhaqaalihii lagu gadaayey neefkaas uu ku kordhiyo limaa yaraa liajli maa yaraa wuxuu arkaa awgeed min karati labanihi caano badnaanteeda ninka markuu arka laba neef oo irmaan ayuu iibsan rabay mid marka candhadeeda aaday u weyn tahay oo caano badana ka muuqda midna waa candho yartahay tii candhadiiraad boqol iyuu ku iibsanayaa tanna wuxuu ku iibsanaya boqol iyo toban boqol iyo labaatan boqol iyo soddon caanahaas darteedaad ugu iibsanayaa arinka isaga waxaa weya xukunkeeda muxuu aha wuxuu noqonaya annahyu waa diidma lama ogola ayadna lama ogola weyaan haddii ay dhacdana wx la samaynaa waa noo imaan doontaa nabigan ayaa noo sheega sala allahu calayhi waaalih wasalam <coughs> xadiidka afku afar boqol iyo todoba iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qala alimam nas akhbarna maxamed bn mansuur qala sufyaan ibnu cuyeyna can abi zanaad waa maxamed waa cabdullahi bn dakwan can araj cabdiraman ibn hurmus can abi hurayra intaba waa rag iqa oo muxuu ah weliba jaxaafil culculus can inabi nabg wuu ka sal sl qa nabigen wuxuu yidhi laa talaqow war ha ka hortegina laa tastaqbilu weyaan alrukbaan dadka safarayda ah lilbeyci inaad wax ka iibsataan awgeed ha uga hortegina dad baa muxuu magaalada waxay keenayaan qudaar ama xoolo nool ama raashiin ayay keenayaan waxay ku soo intaayna suuqi keenin ka hore banaanada uga hortegina annaga meelahaan ka imaadnay kuwa la yidhaha gaaley ayaa jira gaaley gaaleydaas marka magaalada markii ay qolyaha baadiyaha ka imaado geela iyo ariga iyo looda wada ay muxuu ahaa usoo socdaan waxay uga hortegayaan ugu yaraan toban kilomitr qaarkood habeenkii ay la dhaxayaan oo inta ay maqhribkii baxaan meelihii ay baryaayeen muxua safarayda ay la soo baryayeen halkaasa caawo dhan ay mxuu la joogayaanoo aroortii marka way la soo muxuu ahaa jaanqaadayaanoo waxbay usoo sheegayaanoo waxbay kala soo wareegayaanoo marka suuqiiba qofkii marka wuxuu iska joogayaa meel uu iska fariisani marka hawshiiba waxaa lala dhilgarayn amaba lala falgala lala dhaqmaya waxay noqonayaa gaaleydaas ayaad wax ka iibsani arrinka isaga nabigeenna wuu diiday sala allahu calayhi waali wasalam wuu xarimay inaan la ogolaan ayuu nabigeena sheegay calayhi salaatu wasalaam marka hortegitaankaas lama ogola waay laa talaqa waa ka hortegina arukban lilbeyc inaad wax ka iibstaan awgeed walaa tasuru walaa maxaa idiin qoran tumisata tusaru hagaaxinina alibila geela oo weliba dee awr ma soo waa maya waa dhidig ku ahaa iwal ariga dhidiga ah hagaaxinina si aad caanahooda badnaanta muuqashada ay muuqdaan ay lacagta idinkugu kororto ee man ibtaaca qofkii iibsada min dalika xoolahaas la soo gaaxiyey shay-an wax ka iibsado fa huwa isaga bikhayri nadarayn laba arrimood tan isaga u roon oo u khayr badan ayuu ku dhaqaaqayaa khiyaar ayaa leeya labadaas arrimood mid isaga u roon ayuu samaynayaa fa in shaa hadduu doono amsakahaa neefkaas la soo gaaxiyey oo lagu khalday iska haysani wa in shaa hadduu doona an yarudahaa inuu celiyana raddaha wuu cilinayaa oo neefkii dadkii aad ka soo gataad u celina wa macahaa la jirkeedana waxaa ahaana saacu tamrin hal saac laba kiilo io rubac ama laba kiila io bar oo timir ah ayaad muxuu aha raacina maxaa loo raacina caanihii laga cabay awgeed ayaa loo raacina marka qofkii lagu khaldo neefkaad lasoo gaaxiyey oo iibsada laba arrimood mid ayuu samaynaya inuu muxuu ahaa ilaahay maa ii barakay u yihahdo ood muxuu ahaa iska iska haysta neefkii uusan qofka waxbuu doonanin waa u bannaanta laakiin isaga khiyaana u sameyn qofka isaga looma ogola waxa uu sameeyey tan labaadna waxaa weeyaan in uu waxaa weeyaan u celiyo neefkii laakiin uu raaciyo hal saac laba kiilo i rubac ama laba kiilo i bar oo muxuu ahaa timir inuu raaciyo ayaa loo ogol yahay weeyaan u bannaan xadiidka afar afar boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qala imam nas bn asxaaq bn ibrahim qala xadaana cabdullahi bn xarit اqurashi wa iqa qala xadaana daawuud ibn qays addabaq wa iqat fadil can ibni yasaar muusa ibn yasaar اqurashi wa iqa can abi hurayrata cabdixasan kadowsi radia allahu taala an rasul rasulka wuu kor sal sl rsulken wuxuu yidhi man ishtara qofka iibsada musaraatan neef ari ah ama neef geel ah oo la soo gaaxiyey fain radiyahaa hadduu ku raali noqdo idaa xalaba marka uu liso falyumsika iska haysto wain kariha hadduu naca oo waxaa weeyaan in la khiyaamay oo la dhakray ay u muuqato falyaruddahaa ha celiyo wamacaha la jirkeedan ha ahaada saacun hal saac ama hal suus oo min tamarin timir ah laba kiilo i ama laba kiilo i rubac saac waa kii aad taqaaneen oo saaca min tamarin waa tii zakaatufitrig lagu bixinaaye xadiidka afar afar boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai amt abarana muxamed ibn asul ajawaaz weeyaan qaala xadaana sufyaan ibn cuyeyne can ayuub ibn abi tamiis ikhtiyaari can muxamed ibn siriin qaala samictu an ka mal aba hurayrata cabdiraansadowsiy qori isagoo ayaan ka maqlay qaala abulqaasim sala allahu calayhi waali wasalam qaasim abihi wuxuu yidhi waa nabigeena cala sl slam kunyadan nabi maxamed cidaan ahayn looma ogola tasamaw bismi walaa takanuu bikunyati ayuu nabigeena yidhi sal slm magacayga labaxa oo muxamed la baxa laakiin kunyadayda qaadanina ayuu nabiga yihi sal allahu alayh ali wslam abulqaasim marka nebi maxamed qofkii ana inaad ku aragtaan ka joojiye lama dhahayo waa laga celini qaala abulqaasim wuxuu yidhi qaasim aabbihi oo nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam man ibtaaca qofkii soo iibsada muxafalatan neef la soo caano badnaysiiyo oo caanaheedii muxuu ahaa la keydiyey oo canadeeda lagu keydiyey ama la soo aw musaraatan la soo gaxiy isku mid eh fa huwa isaga bilkhiyaar ikhtiyaar ayaad leeya isaga ayaa doorrimaad leh alaa ayaama saddex maalmood insha hadduu doono an yumsika inuu iska haysto amsaka wuu iska haysani waisha hadduu doono an yaruddaha inuu celiyana raddaha wuu celinaya wa saacan iyo hal suus oo min tamirin timir ah ama hal saac laa samraa'a aanan qamadi ahayn amaba gerbi aanan ahayn timir hal saac ayuu bixinaya weyaan marka saddex maalmood maxaa loo dhihi maalinta koobaad ood qofka uu liso neefka candhadii canaha ku jiroo dhan sooma dhammayn karo walaa maanta labaad laakiin saddex maalmood markii la liso neefka xaqiiqadiisa ayuu kusoo baxaya intii caadiga ahayd oo neefkan caanihiisa ay ahaan jireen kama badanayso intii ayaa imaani marka saddexdaa maalmood khiyaarkaas ayaa la siiyo nabigan ayaa siiy sala allahu calayh wali wasalam haddii uu iska haysan oo iska haysan hadduu rabana wuu celinayaa in la khiyaano u dareemo hal saac oo timir ayuuna raacinayaa saasuu nabigan amar ku sala allah alay slam xadidka afar boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qala imam nas almt abana maxamed mansuur aljawaas qala xadana sufyaan can ayuub can muxamed qaala samictu abu hurayrat baan ka maqlay waaba akhrin sooma angudubna marka xadiidka ama baabka ku xiga baabkaas oo shaniy tobanaad baabu اlkharaaj biاdamaan baabu اlkharaaji nafciga iyo manfacada iyo w naam eh? samraaga haa meeshaan maadaama aad adiga aad taabatay anna waan taabani riwaayaad waxaa soo arooray oo waxaa weeyaan saaca timir aanan ka dhigaynin oo ka dhigaysa xinto amaba ka dhigaysa ka dhigaysa iisheeg ka dhigaysa qamxigii ka dhigaysa ama xinto ka dhigayso qamadii ka dhigayso ayaa soo aroortay riwaayaadkaas iyaga ah Eh, ayagiiya marka isyara daba marsan oo qaar waxay leeyihiin eh, qamadi laa samra nooca samrada loo yaqaano oo ka qaalisan kuwa kale aanan ahayn qaar waxaa weeyaan qamadi caadi ay sheegayaan marka eh, laakiin riwaayaadkaas maadaama ayaga nowca ma iطraab wax u yara ay ka muuqdaan riwaayaadka timirta caddaynana ay riwaayaad fi saxiixeyn ku yaal ay yihin cad yihiin waxaa la qaadanaya marka midaan laa samraaga marka wax kasta oo timirta ka soo haray qamadiga caddeed tii madoobeyd tii muxuu ahaa tii muxuu ahaa brownka aad u taqaanaan oo madowga magoxigeenka ah nooc walbaa soo geli qamadi iyo walaa abadan ma ahan timir ayaa la bixinaya weyaan ma gara sheekh nacam yaa sheekh badelkeedi waa baa la gelin <laughs> badelkeedi aa la gelin iyo qiimihii baabu اlkharaaji biاdamaan alkharaaj waxa qofka badeecadan ama shaygan la kala iibsaday wixii qofka ugu soo baxa oo asaga wax ku qabsada ama aad ku intifaaca ood ku daraysto bidamaani damaanaqaadka u damaano qaaday ayay u dhigantaa oona kharaajkaa lagu isticmaalayaa maxay ta macnahan horta kharaajka waxaa la yihahda addakhl walmanfaca qofka wax soo gala ayaa kharaaj la yidhahdaa oodna isaga ku daraysto oo nafci iyo waxtar isaga ulah damaankana waxaa weeyaan qofka wixii asaga lagu ogaa oo haddii ay gacantiisa wax ku noqdaan isaga la weydiini tusaalaha markaan u degno maadaama aad kharaajna garateen wuxuu yahay damaanno aad garateen tusaalaha waxaa weeyaan neef waxaad soo iibsatay geel ah hal ayaad soo iibsatay hasha caano ayay bud budka ah oo waxaa weeyaan waa hal irmaan ama addoolo ha ahaato amaba waxaa weeyaan mid addoolada ka baxdayoo caadi ha noqoto marka hashi aad soo iibsatay markaad soo iibsata haddii ay gacantaada wax ku noqoto adiga ayaa damaano qaadi ama iibiga dhaaf iibiga dhaaf rahan baa lagu dhigtay carbuun waxaa lagu yihi hashaan irmaanka ah hashaan irmaanka ah adiga ayaan muxuu ahaa iga hay sidoo kalena waxaa weeyaan lacag noocaasaana noocaasaanaysa idaymi amaba wax noocaas idaymi hashaas marka ilaalinteeda iyo hashaas in la dhaqaaleeyo oo dhurwaaga iyo waraabaha iyo meelna ay ku dhacda inay baahato inay dhibooto dhan walba in laga ilaaliya ay saaran tahay adiga arboon ahaan lagu dhigay ay ku saaran tahay curaar ahaan lagu dhigay ay ku saaran tahay so maaha adiga marka hasha waxay leeda caano caanii ma loo daynaa hashi may waad maalioodka dhargi marka caanahaas waxaad ku cabi hadhowtay laguma dhahay intaas soo bilaadahaysa hashigii caanaheediisii maya laguma weydiinay maaad maxaad ku yeelatay damaankii hashi adaa mas-uulka mas-uuliyadda ku saarnayd aad caanihi ku yeelatay soo saa maaha marka alkharaaj bidamaan waa sidaas weyaan halkaa tusaalo haddii aad u degtaan arrimahan aad taqaanaanoo geelaad i waxaad looma yaqaane hadda wakhtigan la jooge dad yaron baa yaqaane hadda maanta la jooga nin baa wuxuu ku yidhi warnin yahow baabuurkan mujada baabuurkan eh, mas-uuliyaddiisa adiga qato mas-uuliyaddiisa iga qato oo waxaa weeyaan iga hay baabuurka waa isticmaashay marka meelaad ku aad aaday mas-uuliyad baabuurkaa lagu saaray baabuurkan Eh, amaba kaba soo qaad waa kaa gadayba baabuurkii aan kaa gaday markaan baabuurka kaa gaday baabuurkii aad gadatay isticmaal ku bilowda bil ayaad isticmaalaysa markaad bil isticmaalaysaa waxaad gadaal ka ogaatay gaariga inuu cilad leey inaad cilad leey amaba khiyaaro shari saddex maalmood ad haydeene ood dhigateene saddex maalmood kadib waxaa kuusoo kor martay inaadan iibsanin laakiin saddex maalmood si fiican baad ugu dalxiistay halkaas laaad inta laaad ku danaysa qof ku qaada xataa mararka qaar waaa laga yaaba inaad mxuu aad qof intaad ku qaaday aad kunkoo labada kun shilin ka qaadata soomaalida uma badno waa ka faanaan intayda lakiin carabta baabuurka u quruxsan ninka wato intaad mxuu aha gacanta u taagto kuu joojini markaasa shan riyaal iyo toban riyaal iyo aad kaa qaadana tagsi maa la socda laakiin soomaali warkaas isaga ah <laughs> garuula <laughs> markaas war jirma inuu bilaashkuugu qaaday inuu kaa taga wax ka dhexay soomaaliga asal ahaan ma laha waxyaabahan carabta ugu fiicannay ka mid dhan ma kibira kibir inay ahena laga yaabaa inay kibir tahay waa laga yaabaa iyaga marka waxaa weeyaan baabuurka ugu quruxsan ood leeda warkan abadan waa ku istaagaya ku qaadi xajka marka tan waad aragteen tagsiiryaal waxaa maaha waa dad qaarkood waa dad saraakiil dowladda maax saro ah qaar waa dad dhaqaalo haysto oo dhaqan kama santaagayaan in adiga ay kusii qaadaan oo shan riyaal iyo toban riyaal iyo mxuu ahaa adi laftirkaaga isku yaxiixi markaad muxuu ahaa intaad fuusha kadibna shan riyaal aad khamsa riyaal maiga qaadanaysa aad tirada waa baabuurka noociisa v eight oo kale nooc ugu dambey waliba moodlada ugu dambey qof wata ayaa waxaa kaa qaadanaya shan riyaal ama toban riyaal marka waxaan kala jeeda baabuurkii qofka uu kaa iibsaday hadalka waa ilaa talaalxee baabuurkii qofka u iibsaday saddexda maalmood oo khiyaaro shardiga aad lahaydeen kaba soo qaad ayaa waxaa weeyaan u isticmaalay isticmaalka isaga ma laga qaada maya maxaa yeelay alkharaaju bidamaan nafcigaas iyo danaysigu ku danaystay wuxuu ku qaadanayaa isagaa mas-uulkaa gaarigiio ceblaan waa inuu soo celiyo intaas uu haayey oo intaas muxuu ah u dhaqaalaynay oo haddii gacantiisa wax ku noqoto isaga lagama qaadeen haddii gacantiisa wax ku noqon lahaa neefka waa laga qaadi lahaa amaba muxuu ahaa baaburka lacagtiisa waa laga qaadi lahaa marka taas ayuu ku yeelinaya saa weyaan macnaheeda baabulkharaaji kudanaysiga iyo eh, nafci in laga helo oo nafcigaa la isticmaala waxaa lagu qaadanaya bidamaan damaanaqaadka iyo mas-uuliyadda qofkaa saaran ayuu ku qaadanaya wixii muxuu ahaa nafci iyo kudanaysi ah sidaa wey xadidka afkun afar boqol iyo sagaashanaad waa xadiis xasan ah qala imam nasa alamtu akhbarna isaaq bn ibrahim qala xaddatana ciisa ibn yunis ibn abi isxaq isabici wa iqat mamuun wakiic bn jarax aruaasi waaiqatun weliba muxuu ahaa culus qaala waxay yidhahdeen raggii muxuu ahaa wakiic iyo taqriiban shucba ma gaara laakiin ma sahla laftirkiisa qaala waxay yihahdeen xadaثna ibn abi dib maxamed ibn abdirman ibn abi dib waaiqatu faqiihun faadil can makhlad ibnu maxaa idiin qoran khufaafin oo bidami kha alkhifaari waa maqbuul can curwat ibn zubayr xadidka marka xasan wuxu ku noqday ninkan maqbuulka ah can caaishaa um muminiin radia allahu taala anha qaalat waxay tir umna caaisha qadaa rasuula nabigaal wuxuu xukumay ana alkharaaja kudanaysiga iyo qofka inuu nafci ka helo bidamaani ama nafci qofka inuu qaato bidamaani damaanka iyo mas-uuliyadda la saaray ayuu kharaajkaas ku qaadanayaa ama waxaas ku qaadanaya uu ku danaysanaya weeyaan danaysigaas wuxuu ku dhisan yahay oo ku bannaanaanaya damaanka iyo mas-uuliyadda qofkaa saaran oo waxaas dii gacantiisa ku noqdaan bixinta uu bixina iyo mas-uuliyadda saaran ayaa wixii nafci oo neefka oo ah mas-uuliyadda saarnayd ka soo gala ayuu ku qaadanaya ay ugu banaanaanayaan saasuu nabigeen cadayna sal slem ma la fahmin baabka isaga alkharaaj bidamaan macadya waaye baabu bayci muhaajiri qofka muhaajiriga ah oo ka soo hijrooday meel oo magaalada madiina o kale joog kaba soo qaad inuu u iibiyo liacraabiyi qofka reer baadiyaha oo banaanka xoolaha ka keenay inuu asaga u iibiyo wa ayuu baabkan baabias ma banaana cibaaro ka fudud qofka reer magaalka ah inuu qof reer baadiyaa wax u keenay isaga u iibiyo ood isaga u istaago ma banaanta ma banaan ayuu baabkan u waana qayb damba inooga iman doontaa insha allah tabarak wa tacaala oo baycu lxaadil baadi iyo tan waa isku dhow yihiin taqriiban xadid nahaa rasuullah nabiga layaa diiday sal slm can italaqi ka hortegitaan laga hortago safarayda ee dadka badeecada wataan wa an yabiica inuu u iibiyo muhaajirun nin muhaajir ah oo soo haajiray lilacraabiy qofka reer baadiya inuu wax u iibiyo oo isaga uu dhexdhexaad u noqdo nabigeena wuu diiday calayhi الsalaatu wasalaam wa can اtasriyati in la soo gaaxiyo xoolaha irmaan nabigeena wuu diiday beec awgii loo soo gaaxiyo sidoo kale nabigen wuxuu diiday annajsi wa najsi iyo fulisitaanka aanan ku dhisnayn macnaha waa noo imaan dona insha baab dhan ayaa najsiga uu nooga imaan doona cadayntiisa iyo wa an yastaama alrajulu qofka inuu gorgoriyo calaa sawmi akhiihi walaalkii gorgoradiisa walaalkii wax muxuu ahaa uu gorgorsaday oo laba ay iswaafaqeen ninka saaxiibkii ahaa oo isu iisheen oo iswaafaqeen inuu muxuu ahaa kudul gorgoriye nabigeenna wuu diiday calayhi slat slaam wa an tas'al marata haweenayd inay weydiisato alaaqa wakhtiha walaasheed in la furo inay weydiisatana waa la diiday oo nabigeena waa diiday ala sla sl qodobada marka aan la ogolayn qodobka koobaad in laga hortago safarayda tan labaadna in qof magaalo jooga ah, in qof baadiye joog inuu u iibiyo oo qofku baadiyaha muxuu alaabtii isaga uu istaago aydna waa la diiday sidoo kale in xoolaha lasoo gaaxiyo si ay ugu muuqdaan inay caano badan yihiin ayadna ishi iyo khiyaana ku jirta waa la diiday sidoo kale fuliska aan macnaha ku dhisnayn waa noo imaan doonaa insha allah tabarak watacala isna waa la diiday oon macnolaanta ah sidoo kale qofka inuu muxuu aha walaalkii qof ay isfahmeen oy heshiiyeen in aad muxuu ahaa la fuliso oo qiimihii qiimo ka badan amaba sidii ay ku ballameen si ka duwan inuu sina inuu yidhahdo ood beeci ka fasaadiyey walaalkii iyadna waa la diiday sidoo kale haweenayda inay tirahdo haddii aad guur iga rabto haweenaydan muxuu aha fur aad qabto ama labadii isla qabay ay tiraahdo haddii aad rabto in muxuu ahaa aan wada joogno in eh, aan wada dhaqanno haweenayda fur intaaba nabigeena waa diiday sala allahu calayhi waali wasalam baabu bayci alxaadiri qofka magaalo joogga ah inuu wax u iibiyo lilbaadiyi qofka baadiyaha ka imaaday ay wuxuu ku soo arooriyuu baabkanu baabiya xadidka afar afar boqol iyo labiiyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai axbana moxamed bashaar bundar qaala xadaanii caawa ah, waxaa weeyaan rag inaan sheegsheegaadu ma rabo qofkaan la aqoon mooyane qofka kale waxaan rabaa inaan u deeyo wixii aan kusoo feerabeelnay oo muddo badan aan soo akhrinaynay saas ayaan rabaa ragga la yaqaana marka waan dulmarayo waad ujeedaan xali iyo caawa iyo xataa habeenka arbacaday ahayd oon soo dhaafnay saasay u badnayd qaala wuxu xadaanii moxamed ibnu azirbiqaan alahwaazi waa saduuq rubama wahim ahwaaz waa taqaanaan mandiqadan eeraan ku taallo oo nimanka ahlu ay degan yihiin oo aad iyo aadna loogu dhibaatayo masjid looma ogola ataa ay leeyihiin caasimada adduunka caasimad u ah oo masaajid ahlu sunno uusan ku elin ma taqaanaan waa ahraan washington masaajid badan ahlu sunna ku taalla tokyo meel walba adduunka sheeg israail ayada dowlad maa mogto aan iman wareersan xagga yari kuwaas marka adduunka waxaa weeyaan waxaa ka jirta iraan masaajid ahlu sunna meelan ku elin adduunka caasimadda alaabi maku yaala masaaid ahlusunna <laughs> taas ma malana ma laga yaaba ixtimaal ya ma la heli kara miya qolyahan carabtan oo looma ogola miya ina halkan yimaadaan Ah, ya baarlamaanke oo talabib may baarlamanka talabib ka hadlaya baarlamanka talabib ku yaala qeyb masjida ku yaal u yihi weli waa un de maazal baarlamanka waa ku shiran sooma <laughs> waxaan aqoonin waa kuwaas warkooda waa warkooda waxaa war aada loo fahmi kara maaha waaya hay alahwaazi waa ninkaas moxamed ibnu azirbiqan alahwaazi waa saduq rubama wahim qaala xadaثana yunis ibn cubayd alcabdi wa iqaة tabtun waricun faadil can xasan albصri can anas bn maliki radia allahu ta arda waa khaadimka nabigeen ala sl slam ana nabiy lahi nabig sl sl nah wuxuu diiday an yabiica inuu iibiyo xaadirun nin jooga magaalada oo reer beled ama reer magaal libaadin qof baadiye ka imaaday inuu wax u iibiyo nabigeena uu diiday ala sl slam wain kaana haba aabaahu aabihiis ow ahaa walaalkii ha noqde uu la tashta lama diidaayo inuu minta la soo gorgortamo kadibna warbeecaasaa lii gaaraysa ma lii khiyaamis inuu yidhaahdo ishkaal ma lahan rag saxaabada ka mid ah saa sameeyey oo intuu aado uu tago u yihahdo war saasaa liileeya waa sidee ma ma ma dhacanay mise waa istishaaro looma diiday lakiin inuu asaga u istaago taasaan la ogoleen arrinka isaga ahna inaan la ogolayn alimaam maalik walimaam shaafici iyo muxuu aha imaam eh, axmed bin xambal intaba waxay qabaan litaxriim nahyigaas waa taxriim ay leeyihin lama ogola dacu nnaas yarzuq illaahu bacduhum min bacdin waa dadka dhexdooda ka baxa ilahay kale irsaaqe eh. dadka dhexdooda ha gelina saasuu nabigan amad ku bxi sal slm xadidka afku afar boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala imam nasa akhbarna maxamed ibn muhana anazi waa tiqatun xaafid qaala xadathana salim ibn nuux albasri waa saduqun lahu awhaam qaala xadathana yunus ibn cubayd haddaan soo marnay can moxamed ibni siriin can anas ibn malikin khaadimi rasuuli lah sal slm radi allah ta ada waraxima jamiic aruwaat qala wuxu yidhi anas malik nuhiina waxaa noola diiday an yabiica inuu u beyciyo u iibiyo xaadirun nin magaalo joog libaadin qof baadiye ka yimid nabigeenna wuu noo diiday sal slem wain kaana hab ahaad akhaa walaalkii aw abaahu aaba abiiha noqdo wey xadiidka afkun afar boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay sl abarna maxamed ibn cabdilcla asancani weyan qala xadana khalid bin xasan nujaymi qala xadana ibn cawn cabdillahi bn cawn ibn cawn hay can muxamed ibni siriin can anasin qala wuxu yhi anas malik radia allahu tacala an adaha nuhina waxaa noola diiday an yabiica inuu u iibiyo xaadirun nin magaalo jooga libaadin qof baadii ka yimid sidaa weyaan mushkiladda dhacaysa ma taqaanaan qof walba waana masaaibta hadda taagan mararka meelaha qaar oo magaalooyinkan hadda noodistan oo kale ayaan aad u aqaanaa qaarkood ishkaalka iyo dhibka yeela waxaa weeyaan qof ayaa wuxuu keensanayaa badeeca ah, xoolo nool keensanaya inta badan xoolaha nool baadiyaha mt inta badan xoolo nool ay keensadaan xoolihii marka geel ayuu keensanay ar keensan lo ayuu keensanay markuu keensado qolyo qaraabadiisi ma adeertiisa ayaa xoolihii gacanta ku dhegi dhab nimankaas marka gacanta ku dhega saddex arrimood oo saddexdaba kala dardaran ayaa ku dhacda qof ayay keensadaan tan koobaad ninkaa baadiyaha ka imaaday waxaa laga yaabaa in la meermeeriyo oo lacagtiisii kan gacanta ku dhego elmadeerta ay yihiin aad amaba qaraabada ay yihiin uu lacagtiisi ku danaysto oo ninkii muxuu ahaa xoolana uusan gacan ku haynin lacagna uusan gacan ku haynin way dhacdaa bal qaarkood ay la goostaan oo wux inta isku duudaan hal mar ay bas iyo baabuur raacaanoy ka tagaan waa dhacda waa qodob oo ninka miskiinka ah oo baadiyaha ka imaaday mid qaraabadiisa ayaa muxuu ahaa dardari qodobka labaad waxaa kaloo dhaca in ninkii xoolaha keensaday xoolihiis ay baaraan waa loo mamnaay oo nin walba wuxuu raba inuu neefkan iibsado kanaa marka dhexdooda geli qiimo marka kora ooy xoolaha joogin ayuu qabanayaa neefkii oo jooga muxuu ahaa shan kun ayaa wuxuu istaagayaa toddoba kun wuxuu rabaa marka shanta kunna inuu asaga siiyo labadaa kunna asaga u qaato ninkii marka wuxuu sabab u noqonaya xoolihii inuu ka baariyo oo ninkii miskiinka ahaa xoolihiisii ay noqdaan badhayso in tacbiir oo kadibna xoolaha baarixi ay noqonayaan marba xoolaha haddii ay maanta joogaan suuqa oo beri aad soo celiso waa ku shalay lihi cidda aad u danayn ma lahan suuqlayda garan karaan aad looma danayo inaad bil laba bilood kadib m soo celisa mooyaan haddii aad neef shalay kuu jooga aad soo celisa xaaraan qiimihii shalay aad lagu gaari kuma helaysid inta badan waa qodob labaad oo ninkii laba dur ayaa gaari qodobka saddexaad ummaddii ilaahayoo soo shaqa tagtay oo meesha muxuu ahaa irsaaqada ka helileed iyo xoolihii muxuu ahaa la kala faa'idi lahaa ayadna wuxuu noqonayaa caqabad oo xoolahaad baalay inta la muxuu ahaa la iibsada la gowraca ayaa magaalada ay ka faa'idi lahayd oo ninkii mxuu aha gata uu ka faa'iidi lahaa oo ninkan muxuu aha ama xoolihiisa la dhacay ama xoolihiisa mxuu la baariyey ayaa ka faa'idi lahaa marka magaalada dadka jooga dhib ay u keensanaan oo ninkii muxuu aha xoolaha baadiyaa keensaday laba jeer ay dhib u keensanaan oo isaga laftirkiisa diinlaan baa kudhibkaas soma jeed laftirkiisa kan oo simsaarka oo muxuu aha u iibiyey diinlaanaa ku dhici gacan waa miskiin ay somal dhihi jireen moogta maadaama muxuu nin iska miskiin waxba aan haynu yahay noloshiisa ay ku dhisantah waxyaabahaas waxaa laga yaabaa xoogaho yaro kunsanta gacntii soo galaan inuu muxuu ahaa la baxsada kadibna khasira dunya walaakhir ay ku dhacdo khasira dunya walaakhir ay ku dhacdo kolleyba qisas badan laakiin waad haysaan waaya xadiidka afar kun afar boqol iyo iyo sagaal iyo waxaan idin weydiin rab intaanan mxuu ahaa suuqleyda iyo reerbaadiya aan ku ordina xoolahan laga keena muxuu ahaa dibadaha laga keena iyaga laftarkooda ma soo gelayaan oo laa yabi xaadir libadin china laga keenaya dubay laga keeni waxaa weyaan chinis ayaa ina keenaan laga yaaba ama hindiya ina keenaan laga yaabaa soo saa maaha bal baabkaas noo sheeg aftuna anaga waxba kalama socod baabkaas ya sheekh haye horta ma dhacdaa waaqicada ma jirta ah. ah, dekada looga way gadanayaan ilbaxnimada laakiin ma u banayni de a hadda suuqyada hataa oo hadda north eastern qeybo ka mid a ah, systemku way bedeleen hadda waxay samaynayaan kuwii laftirkoodii oo gaadleyd ahayoo ka hortegi jir waa iska dhaafeen suuqay ku sugayaan markaa imaadaan ay jimlaysanayaan lacagtooda ay kala baxayaan kaasha afartan soddon konton wuxuu awoodi kara ayuu qofka jimlaysanaya meel buu ku xirani xoolo marka isaga aan la wareego isaga aan leehay noqona markaas oo lacagtiisii damaankii wax walba isaga ay saarantahay waa si iibiya hadda marka way qaboobeen sidii hore way dhaamaan laakiin berigii hore qarax beec waa taas waa beec haa laakiin dadka laftirkoodii kuwii laftirkoodii oo gaaleyd ahaa ayaa ilbaxeero saa isu rogeen ya <laughs> adiga suuq haddaa tagta maanta oodan kuwaas marin waxaa weeyaan waa lagu dardari laftarkaaga keewa kaas a may ka xalaal waa runta midaan oy xoolaha intay lacagtooda la baxaan ay xoolaha la soo wareegaan ninkii reer baadiyihii ay siiyaan lacagtiisii sax waa ta xalaal waa saxiix saxiix nacam yaa sheekh beecay kor u qaadan ha adiga kuabi ninkan aal lah be arama riba kaba soo qaad ninkan arigan wuxuu ku jimlaystay inta badan jimla laga gadaa la soc markuu jimlaysanaan ariga waa isku dhex jir mid waxaa ku jira naazil ah iyo mid waafi ah ay la baxayaan naazilka waa iska tuuraan <laughs> sharif masalada ku saabsan mataqaanaa beeca shay aad ku soo gadato toban shil boqol shil waa gadan karta wax dhibaato ma laha haddiiba qofka raalli adkaagay oodna khiyaamin ood u caddays toban shilnaad kusoo gadatay imaamadaana toban shilna kuso gadatay ya ya haddaa marka qofkii aad u geyso ood tirado aniga toban shil firi xataan kuso hel anigan soo qaato boqol shilan ka yar ma siinaya haddii aad tirahdo ood isaga boqolku sii xalaal ayib oodna khiyaamin ood sheegta waa cibaabadna noocaasa ah, oo saas ah tii ma ahan mxuu rankii laga marinaya waa tii talmada ahaydoo oo la soo talay wahaakada mararka qaar moogta waxaa laga yaaba midaan oo muxuua labada boqol joogta ama saddex boqol joogta iyo taroo laga yaaba inay toddoba boqol ama kun joogta isu qofkii aad iskuma ma ahan aad u cadayso oo tirada warwartama ujeeda waa saas saa tii waa haddii marba aad ogsoon yahay ceebteeda waxaada sheegta qiimo kasta ood isag raalli ku yahay waa ku gadan kartaa نعم شيخ عثمان kor ma dhib ma lahan baasha waa waa horaanu fasax u qaadanay waxaan nahnay inta lagu jiro kitaab albeyc casharka waa tar waa la tartiibini ha ha wa dun dun turki china lagu soo sameeyey waana turki taas waa dardar caadiya taas waa la dardar ninkaas ninka marka horta horta mid waa dhici kartaa hal macluumo way dhici kartaa beryahan waxaa dhacday shirkadihii reer yurub waxay u guureen meesha la yidhaahdo china laba arrimood ay ugu guurayaan maaddadii qayriinka ahaydoo wax laga samaynayay aad bay u taallaa meeshaas midda labaadna shaqaalo aad u jaban laba bilyanoo qof ay quudin rabaan marka boqol dolar meesha aad kan aad bisha siinayso wuxuu qaadanayaa labaatan dolar yani wax aad u yar midda kalena waxaa weeyaan waa mashiin bini aadan maaha wacan chineiska yani bini aadan waa yihin shaki ma lahan laakiin habka ay u shaqaynayaan waa sida taragtadii oo kale waxaa laga yaabaa maalintii inuu shaqeeyo sideed iyo toban saacadood oo mutawaali oon kale istaag lahayn oo afar saac inta u socdo ay waxba dheef uusan cunna biyo kulol iyo muxuu ahaa iyo rooti qalalan uu rugo marka mishaar yar iyo saacado aad u badan la shaqayna iyo qalabkii muxuu ahaa wax laga samaynaya oo meesha yeello intaasoo arrimood ayaa marka shirkadihii dhan ay usoo guureen ay ka samaysteen iyada iyo hindiya loo soo guuraya hadda amazon nimanka la yihahdo oo taqaanaan oo caalamka dhan hadda salligood ugu weyn hindiya ka dhigteen ay ka samaysteen shaqaalaha jaban ay raadinayaan marka waxaa dhici karta mararka qaar in qualitygii nafs alquality ad yahay oo muxuu ahaa tayadii ay sidii tayadii tahay eh, laakiin china lagu farsamey markaasoo kale waa dhici kartaa oo mararka qaar waxyaaba dhacay ka mid tahay laakiin tanaad sheegaysta ayada ma aha waxaa weeyaan alaab caadi oo chinisa ah, waxaa la qaadayaa qalab turki ah ama roog ha noqdo ama ha noqdo shaar ama fulaan oo muxuu aha tayadiis ay sarraysa waxaa la geynaya china chineskana waa jiniyer wa alle wii aad u dhiibto koyaalaa adaad udhiibto tira koyaalaan rabaa saasuu fiirinaya isagoo sidiisuu farta kaa saaraya oo koyaalahan kun shil luu jooga sooma isagoo boqol shil laku siini wabilahi towfiiq lamana kala yaqaano waa nafsa shay soo saas maaha marka haddii aad ugu iibisa qofka oo tidhahda war waxaan waa chineis qiimihii kii asalka ahayna ma ahan waa sugunta biramo iyo sugunta iyo teers waxbay dhahan aftalyaan umayna ma yahay mis maaha birimo iyo sugunta iyo teersa iyo may sheegaan waa aftalyaali umarayna saasaan umariyo soomaali un maaha ya sheekh soo talyaani maaha marka birimadaas ama number onekaas tan ah haddii aad tiraahdo tan waa number onekii oodna chinese yahay waa khiyaano cad laakiin haddii aad tirahdo ni dhegeyso okyaalahan ujeeda okyaalihii lagu soo sameey maahan eh, turkiya waa kii lagu soo sameey china taya ahaanna kii turkiya waa ka hooseeya qiima ahaanna waa ka hooseeya haddii aad mar ku qaadanaysa ku qaado haddaadan ku qaadayn aday ku taalla fain bayana wa sadaqa ay noqona mogta tig wa hadal ma laha waa laakiin haddii eh, la maldaho oo magacii liisu ekaysiiya ayadna waa khiyaaro cad oon geed lagu soo gaban mana banaan waana xaaraan wixii laga kasbana waa xoolo xaaraan waaya arrinta ayadaa la iska dhowray <laughs> aaday u badanta ya ani ma hubo inay saa yihiin la soo geliy lakiin turkiga isku qiimo ma yihin isku qiimo lugada maya ya sheekh nuur nacam dhaxdeena umad musaliina galen a shaqaalina waa ka jaban yade shaqaaliyaa ka jaban a hooseeya waa sax waa sax waa sax waa sax ha haye waa sax alcumuum ikhwaani masalada iyada qaacidadeda wax yar raalli hada masaladaas gebagabadeeda waxaa weeyaan badeecadan adiga aad gadaysa waxaa laga rabaa qaacidada nabigan u deji alay sl slam fain bayana wa sadaqa bas labadaas adi ku dhegnow adig waxaan waxay yihiin cadday samsung oo laakiin ah, samsung bas ha istaagin samsung oo qualitigiis uu hooseeyey kii gacanta labaad waa waa suguntu inay cadday number two inuu yahay number labaad fain bayana marka bayaanka waa inaad detailkiis wax walba yani aad u caddayso runna aad sheegtid haddii aad samayso waa muxuu ahaa waa la barakeey haddii aad fain katama wakadaba la qariya la been sheegana muxiqad qaacidada nabawiga noo taal naga marka maba hasliminaba china ama dhah ama turki dhah ama fulaan dhah waxaan waxay yihiin xaqiiqadooda aday cadday runa sheeg bas sarataan laga qaado eh, kansar xasbuna allah nicm alwakiil nasal allah salama alcaafiya telefoonnaalna waan soconaaba khatara la geliy nasal allah salama alcaafiya waay ah, hore u socona marka aan dhamayn baabka ahay xadiidka afar kun afar boqol iyo xaggeen marayna iyo shan iyo sagaashanaad sooma akhbaranaa ibraahim ibnu xasan ma ka boodna xadis misalkaasaan marayna ahay alkhacmi wahiqa qaala xadaana xajaaj ibn xamed alcawar qaala xadaana ibn jurayj cabdimalik ibn casim ibn jurayj way akhbaranii abu azubayr abu zubayr waa maxamed ibn muslim tadrus weyan anhu samica jaabir bn abdilahi yaquul isagoo le qaala wuxuu yihi jabir bn abdilaahi amaba qaala rasul wu rsulka sal slm laa yabiicu ma iibiyo xaadirun nin magaalo joog libaadin qof baadiye ka yimid dacu naas war dadka dhexdooda ka baxa dacuu dhaafa annaas dadka daaya yarzuqu allahu alla weynaha irzaaqa bacdum barkood min bacdi mar kale ka irzaaqe dadka faraha kala baxa oo warlaka isu dhaafa ilahay baa mad kala irzaaqi isaga laftarkiisa meel kale wa ka helaya kan alaabta la imaade ama xoolaha la imaade ilahay meel kale wax ka siinaya marka dadka ha lisku isku noolaadeen ummadde faraha kala baxa saasuu nabigeena amar ku bixina sala allahu alayh wali slm xadidka afkun afar boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qala imam nasa abana qutay bn saciid can malik ibn anas amd hijra can abi zanaad cabdullahi bn dakwan weyan abl araj waa cabdiraxman bin hurmus can abi hurayrata raggaa kulli waa ragga aimada taqaaneen ana rasul rasulka sal sl rsulken wuxuu yidhi laa talaqow hala kulmina ama ha ka horteginina arukbaan safaray dilbeyci inaad wax ka iibstaan awgeed uga hortegina walaa yabic yuusan ibinin bacdukum barkiin calaa beyci bacdin mid kuwa kala beecooda yuusan ku dil ha isku fulisina weyaan fuliska ayuu nabigeena ka diga alai sl walaa tanaajasuu lacagta badeecada ha isku kordhinina adinka oonan iib rabin walaa yabic yuusan iibin yabiicu uma iibiyadha xaadirun mid magaalo joog libaadanin baadii ka yimid uma iibiyo xadiidka cashirkan u dambeeya caawa insha allah tabaraka wa tacala afar boqol iyo todobiyo sagaashanaad xadiid saxiixa qala imam na abdرaحman بn abdلlahi بn abdاlxakam ibn acyan wa iq qala xadثna شhucayb ibn leyt ibn sacd can abihi abis leyt ibn sacdi can kaثiir bn farqad almadani almisri wa iqa can naafic mowla cabdilahi bn cumar can cabdilahi bn cumar ibn khaaab radi allahu ta anuma can rasul sal anu rasulka naha wuxuu diiday can najsi najsiga waxa loo yaqaano najsiga waa noo imaan doonaa waa in marka gorgorada la samaynaa kam yasir amyaguul ma taqaanaan oo kadibna boqol waliba ishaara ku jirta xataa qofka ma hadlay waxbuu ishaari boqol saddex boqol toddoba boqol kun shan kun toddoba kun sacuudiga hadda carabta maarata ila alaan way taaganta arrintayada aad a weliba loo isticmaalaa xoolahana oo ku isticmaalaan waxyaabahan hudhayda maarata oo muxuu ahaa lasoo isticmaalay ama kuraasta amaba guryaha qalabkooda ama xataa qalab cusub way naadiyaan naadada wax macruufa suuqya waxay leeyihiin arbaca iyo sida hadda muxuu ahaa qolyahan eh, kenya hadda western west kenya eh, xataa meeshan kajaaradan iyo maalmo suuqahaa jira arbacada waa magaalo fulana suuqa khamiista magaalo fulana suuq ma aqaano annaga dadkeen aad looma yaqaan baabka sagaata kuma badno northistan kuma badno gaaris gaaris wuu jira ha suuqa arbacada looda axsanta arbaan ku ogaan jiri ya ya waa kaas bas alcumuum marka maalmaha iyaga carabta marka naadada way taaganta waa la naadiya naadada ayada marka qof ayaa in wax gatan raba dhib ma lahan ku naadi baycu lmusaayada la yihahdaa kun dhah laba kun dhah weli qof loo iishi ma lahan qofkii lacag bata ayaa iibsana dhib ma lahan laakiin qaar ayaa waxay samaynayaan khaaimiin ah way soo istaagi inu wa katama rabo inuu wuxuu rabaa waxay heshiis yihiin qolyaha naadada wada heshiis yihiin ama qolyaha badeecada laha heshiis yihiin wuu ku daraya marka inuu katama rabo kaas waxaa weya xaaraan buu dhex fadhiyaa nabigeennana amarkiisuu khilaafay sala allahu calayhi waali wasalam annahu rasuulkeena sal sl naha wuxuu diiday can najsi beeca badeecada inaad kordhiso markii la gorgorini ama markii muxuu la naadini adoonan gadan rabin wاtalaqi in safaraydi laga hortago wa an yabiica xaadirun qof magaalo joog libaadin qof baadii ka yimid inuu iibiyo nabigeena intaba waa diiday salى اllahu عalayhi waalihi wasalam hada wallah aclam w salى اllah wsl abdi rasul mustafaa